bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah ugu horeyn waxaan is leeyahay wakhtigu intan wuu ka dheeraan doonaa markaa waa iska fadhii doontaan ilaa caawo baylatay waayo waxaan joogaa hadda argumentkii koowaad weli fes argument oo ah dunidu weligeed way soo jirtay iyo ma soo jirina way bilaabantay waxaan isku dayi doonaa laakiin se inaan kookoobo markii la caddeeyey kadib inay dunidu bilaabantay waxaa la caddeeyey markaa wax weeyaan alxaaditha aluula ama first event dhacdadii ugu horeysay dunida la arko oo la leeyahy kownkani saasuu u samaysmay laakiin weli kama kamaynan hadal first cooski maxaa sababay caddayntan kadib waxaynu inagu leenahay qadiyadii theologiga ahayd ama filosofiga ahayd ee ku saabsiisnayd burhaanuliijaadka ay keensadaan oo haddaan si kaloo ka fudud u dhigo sidii filosofiga ahayd waxay idhahdaan bini aadamku wuxuu isku waafaqsan yahay kow alcadamu laa yakhluq nothingness inaan wax abuurin socankaa maaha nothingness wax la-aan cadam mutlaqa meelaan waxba jirin inaanay wax abuurmin bini aadamku taasi waa masalo uu ogolyihi waxaa kaloo bini aadamku ogolya bay leeyihiin alficlu mir-atun lifaacili sancada ama ficilka waxay muraayad u tahay ciddii samaysay maxaan uga jeednaa waxay leeyihiin sanco kasta wax kasta oo cidi samaysay waxaad ka dhex akhriyi kartaa cidda samaysay sifaadkiisa wax ka mid a ah. maalan hadda waxay hor yaalaan microphone microfonkan in la sameeyey waan garanayaa waayo iskama samaysmin haddii la yidhaahda ciddii samaysay ka warra ciddii samaysay ma garanayo laakiin waxaan garan karaa sifaadkiisa wax ka mid ah waxaan garanayaa waxaan garanayaa kow inuu caag haystay waxaan garanayaa inuu bir haystay waxaan garanayaa inuu aqoon u lahaa saa birta loo laalaabay waxaan loo sameeyo waxaan garan karaa inuu wax ka yaqaanay soundka iyo sida codka loo gudbiyo waxaan garanayaa inuu leydhka wax ka yaqaano waxaan electricity ku shaqeynayaa waxaan garanayaa waxaan sancadaa markaan u fiirsado waxa ay tilmaamaysaa wax ka mid ah sifaadkii qofkii lahaa combyuutarka hor yaalla waxaan garan karaa ciddii kombyuutarkan samaysatay ee samaysay kow inay caagagan iyo birahan iyo waxaan haysay waxaan garan karaa inay electronicska wax ka taqaanay waxaan garan karaa programmingka inay wax ka taqaanay waxaan garan karaa laydhka inay wax ka yaqaaneen waxaan garan karaa visualizationka aragtida iyo qaabkan wax loo arkiyo waxa kan la arkaya noociyo inay wax ka yaqaan waxaan garan karaa waaan waxaasoo dhan waxa ii sheegay imay sheegin kambanigan baalka kasoo iibsada waxa ii sheegay combyuterkan markaan u fiirsaday ayuu kasoo baxay waxaan leenahay first eventkii waan garanay dunidan inay mar bilaabanto aanay weligeed soo jirin laakiin markaan dunida u fiirsanno waxaan ka dhex arki karnaa cidda samaysay inay cid khabiiro tahy oo caliimo oo qadiirtay oo muriid tahay soo maydan ka maqli jirin culamaa ilkalaam eh, asifaat sabca sifaatka toddobada ah ee cilmiga qudrada iraadada sifaatkaasi waxa laga dhex arki karaa sancadiisa qof kasta sanca cid kasta sancadeeda laga dhex arki karaa waayo waxaan leenahay faaqidu shay-i laa yucطii cid aan cilmiba lahayni cilmi kuba siin karto aan caynka ahayn cid aan injineerinka waxba ka aqooni wax injineeringa kama iman karaan design kama iman karo cid aan waxba ka aqoon yacnii faaqidu shay laa yucطi alqaacida haalita markaa weeyaan yacni maadaamaan garanay cadamku wax ma abuuro nothingness waxba ma abuurto cid aan wax haysani wax ma bixin karto waxaanad adiguba ahayn ma samayn kartid adoon injineer ahayn injineer ma samayn kartid adoon abiib ahayn wax ma dawo yani waa inaad aqoontaa leeday haddaad faaqitay ma samayn kartid ka saddexaadna waxaan leeyahay ficil kastoo aynu aragnaa waa miraatun can faacilih haddaba nimankii ahaa mulxidiinta ee qadiyaddan ku doodayey waxay u arkayaan philosophicaly istintaajkani ama deductionkan la sameeyo deduction macquula yahay cilmiyan iyo philosophicaly laakiin waxaan rabaa markaa imika inaan soo qadimo alictiraadaat walajwaba oo ah adiladaynu sheegnay maxay iyagu ku caarideen maxaase lagaga jawaabay adiladaynu sheegnay natiijadu waa natiijo macquula ah. hadaba natiijada waxaynu sheegnay laba premises iyo conclusion ka dhalanaya waxay isku dayen conclusionkani waa logic wax la dafiri kara maaha labada premises inay weeraraan markaasi premisiskooda koowaad wuxuu ahaa kownkani inuu maxay yahay qadiim yahay waxaynu caddaynay inuu yahay xaadith inuu yahay eternity inaanu jirin aanu azal ahayn inuu soo dariyey wax allaaliya wixii qabay baynu leenahay fikradda qidamulcaalam iyaga sayniska uu run sheegay afar daliil oo fiisigis aynu sheegnay oo big bang theory midiyey midi red shift yahay isaax alxamraa midi ka uu yahay ka afraadna u yahay expansionka afartaa shay aynu idhaa afartuba ugu yaraan waa modelka hadda la rumaysan yahay waxay beeninayaan inaanay dunidani weligeed soo jirin halka waxaa ku dhammaaday fikraddii aristotele sheegaysay qidamulcaalam iyo xataa falaasafada muslimiinta kuwii ku raacay ibn sina iyo farabi iyo ibn rushdi iyo albaaji iyo groubkaasoo dhami waxay raaceen qidam ulcaalam khaaliqa way ogolyihin waa masale adag inaad isla fahamto labadaasi laakiin qidamulcaalamna way haystaan waxaasoo dhan fikradoodu been bay noqotay qoladii kasoo horjeeday markaa maxay ku jawaabeen jawaabuhu waa kala gedisan yihin maalan ser arthur madagas ser arthur madagas waa nin fiisista kimiista aqoomahan sciences fieldsoo dhan ay yidhaahdaan aqoon buu u lahaa waa oday ingiriis ah oo qoladii seerka la siiyey markii dambana ka mid ah oo jariidadan malaaxidadu inta badan wax ku qorto nager la yidhaahdo ayuu labaatan iyo laba sanaan filayaa buu general editorkeed muxararkeeda ahaa labaatan iyo laba sano ayaa markii fikraddan lasoo bandhigay ayuu wuxuu ku jawaabay waa fikra bakiida buu yidhi anigu ma aqbalaya buu yidhi in la yidhaahdo dunida tani mar bay bilaabantay dabeetana waxaa la yidhi waayo seermaadaga sow maxaad u aqbali weyday waayo buu yidhi waxay daliilu noqonaysaa kuwii ilaahay rumaysnaa buu yidhi syns baa laga waramayay qadiyada waxayd qadiya cilmiya inuu daliilkiisa cilmigaa keeno laakiin wuxuu leeyahy anugu aqbali maayo sababtaan u aqbalayna waa maxay waxay daliilu tahay buu yidhi waa xujiy waa xujiyatun lira'yi lmutadayiniin buu leeyahy xujo waxay u tahay daliil bay u noqotay qolada mutadayiniinta waxaa la mid ah seer arthur edington isna waa seer kaloo ingiriisa ah. isna wuxuu leeyahay inkastoo bahasha aqbalkeedu uu baqiid yahay buui wax la aqbali kara aanay ahayn haddana de hadduu cilmigii sugay wax kaloo la yeelo la garan maayabu isagu yidhi ser antony flu waa seer kale isna fisigs intuba waa fisigsiyahano seerara boqoradu ay seerseerka siisay ser antony flu antony flu waa ninkaynu lahayn waa ashhar mulxid fi lcaalam fi lqarni alcishriin ee ingiriiska ahaa antony flu bugiisa markuu qoray u dambeeyey ee uu leeyay therisa god ilaah baa jira uu leeyay ayuu wuxuu ku tilmaamaya jaraaidku waxay qorayaan the most notorious atheist ayaa ilaahay qoray baa jaraaidka idka cinwaan looga dhigay markuu odaygu buuggiisa tan qoray ayuu wuxuu leeyahay alictiraaf buu yidhi waa wax nafta u fiican haatan inaan iska ictiraafa buu leeyahay in ilaah jiro oo adduunku uu bilaabmay waxay tahay buu leeyahay wax naftu ay ku degi karayso alskender valinkan eh, ninka la yidhaahdo ka mid ah culammada eh, fisigiska uga caansan caalamka maanta isaguna wuxuu leeyahay scientists can no longer hide behind a past eternal universe there's no escape they have to face the problem of cosmic beginning buu meeshaynu ku dhuuman jirnay buu yidhi haddaynu saynis yahaana nahay eeahaa eh, dunidu weligeed bay soo jirtay godkaa waa layska saaray buu leeyahy saynisyahan dambe halkaa ku dhuuman karaana ma jira buu leeyahy waa inaynu waajahnaa dunidu way bilaabantay ayaa bilaabay su-aasha ah buu leeyahy waa inaynu si cad u waajahnaa walidaalika ayuha alikhwa waxaan leenahay aslan qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa qaar daliil kasta hadday arkaan wan yarow kulla aayatin wax kastoo aayada hadday arkaan qaar diidayaa ilaahay tilmaamay walidaalik iraadat lilxaad cidi uma taag hayso iraadat lilxaad qofku hadduu isagoo ilxaadka doonayo latim go ha raaco laakiin qaar baa ilaahay wuxuu leeyahay qur-aanka hadday arkaan aayad kasta waa mucridiin waa ka jeesanayaan oo wax haba yaraatee ay aqbalayaan iyaga ma jirta baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala kuwaas iyagay danahoodatay laakiin waxa aan rabaa god kastoo ay galaan in laga saaro adilo cilmiya inaanay haysanin markaa ninkii doonaya mulxid ahaado ninkii doonaya sidaa sermadogas ha yidhaahdo eh, anigu ma rabo inaan rumeeyo weliba wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow in big bandka la buriyo buu yidhi intuu yidhi erayga kadibna laba goor baa lagu qaatay nobel brice sugistaankiisa intuu isagu weedhaa yidhi laba gooroo ka dambeysay baa nobel brice lagu qaatay qadiyadda tan sugitaankeeda xaggay u kaceen marka waxay idhahdeen kownkani universku inuu bidaayo leeyahy waanu qiray haye laakiin in cidi abuurtay uma baahna wuu bilaabmay laakiin cidi may abuurin oo suu noqonayaa markaa dunidu way bilaabantay cidise ma abuurin waxay bilaabeen markaa nadariyaad fisigisa ah. horta aan idiin sheego syniska marka la joogo siiba fisigisku fisigisku dee horta waa cilmiga dambe ay sheegaan waa ummigiisa waa hooyadeed waayo fysicsku chemistry ka dhasha chemistrygu biology ka dhasha all this science haddaad maqasha bay yidhaahdaan waa hooyada cilmigu bay yidhahdaan waa physicska physics yahanadu waxay leeyihin waxa la yidhaha theoretical physics qola riyota bay leeyihin oo theory dejisa waxaasi saasay noqon karaa modelka ay markaa dunida ka rumaysan yihiin waa in wax kasta oo dhici kara ay waafajiyaan saasuu noqonaya saasuu noqonaya saasuu noqonaya saasuu noqonaya kadibna waxay leeyihin calculations xisaabeedoo la ysku daro xisaabtana wixii la doonaa lagu rumayn karaa wuxuu hadduu calculation yay hawking uh, odaygan yaree dhinaca qalalan le iminka science yahanadaba ugu caansan fysiska ingiriis aynu idhi sir isaq newton kursigiisuu fadhihi jiray cambridge university uh, stephen hawking stephen hawking the grand bogiisa markuu qoray wuxuu qoray eh, calculation buu sameeyey uu qaatay waxay yidhaahdaan araqma eh, takhayuli imaginary numberska waxay yidhaahdaan imaginary numbersku waa number aan jirin laakiin mathematically la isticmaali karo mathalan minus four square root ma jiro minus four haddaad square root geliso waxba kama soo baxayaan snimajinasangas intaa loo qaataaba dabeetna calculation la sameeya ama i bay inta badan qaataan dabeetna calculation baa la sameeya calculationkii siduu waday waday waday ayuu wuxuu leeya inay iska bilaabantay dunidu baa ka dhex cadaanaysa calculationka mathematicska eh, john lenegs professorkii mathematicska ahaa iyo sir galbert ayaa u jawaabayo tilmaamaya inaan waxba ka jirin calaa kulli xaal nadariyaad bay soo keeneen oo kale waxay keeneen nadariyo la yidhaahdo oscilating universe oscilating universe alcown ilmutadabdib oscillation universka noqnoqonaya oo waa maxay waxay leeyihiin waxaa iminka la tilmaamaya singularity wax la yidhaahdo singularity ayay dunidu ka samaysantay singularity waa meel fisigisku aanu gaadhin markaa waa nothingness singularity-gaasaa qarxay baa la big banka ka yimid waxay leeyihin big banka waxaa ku xigi doona big crunch dibbuu u duuduubmi doonaa sangularity noqon doonaa haddana haddana hadhow sangularityga dib u qarxaya bay leeyihin markaasuu haddana duniya samaysmanaysaa haddana big crunch baa ku xigaya markaasuu haddana sangularity noqonaya dee looma baahna la abuuray bay leeyihin weligii saasuu ku wadaynaa marna sangularity buu noqonayaa marna universe sangularity universe sangularity osulatingkaasi ku jirayaa bay yidhahdeen saanis yahanadu waxay leeyihiin horta wax daliil cilmiya oo sheegaya sangulaaratigan in bikranj ka horreeyay ma jiro waa bay leeyihiin ee wax scientific broofi ma jiro wa maca daalik wax daliil cilmiya oo sheegaya bikranj hadduu dhaco inuu dib u bilaabmi doonaana oo sababayaana ma jiro waa ka saddexaad waa ka labaad marka saddexaad waxay leeyihiin thermodynamic loogaynu ka soo warrannay baa ka horjeeda oo mar uu dhaco big bang uu dhacaba usable energy-gu wuu yaraanayaa therefore ka ku-xiga wakhtigiisu wuu ka dheeraanayaa crunchka ku-xiga wakhtigiisu wuu ka dheeraanaya wuu dhacaya ka ku-xiga wuu kasii dheeraanaya wuu dhacaya oh, that means haddaynu dib u raacna bay leeyihin isaga laftiisu mar buu tegayaa un maxay uu ahaa singularity oo aan waxba ka horeynin idan mishkiladdii maydan xaliilin bay leeyihin xataa haddii la aqbalo tiyarigiina kan mashkiladdii maydan xalilin sidaa awgeed nadariyadda tan labadii nina keenay laba ninoo raasheena bay ahaayeen evangenil iyo isaaq kalitinokov nin la yidhaahda bay ahaayeen nineteen sixty three bay nadariyadan keeneen laakiin toddoba sano kadib markii la naqdiyey way ka noqdeen waxay yidhahdeen tiyarigaa waa iska dhaafna kownka mutadabdibka waxa kalo u eeg qolaa waxay idhaahdeen maye mufradada ayaa azali ahayd waxaan rabaa waxaa hadhow laydin sheegi doono dhan inaa hadda idiin wada sheego inaan been dambe laydin sheegin waxay dhahdeen mufradada mufradada waa singularityga singularityga azali ahaa dhibicdan yar dhibicdani waxay leeyihiin all the density dunida meyo oo dhami halkaa ayay ku jirtay all time oo dhame halkaasu ku jiray space oo dhame halkaasu ku jiray energy oo dhame halkaasu ku jiray idan waa beyond physics singularitigaasaa ahaa bay leeyihiin eternity marun qarxay iyadana waxay keenaan burhaan la yidhaha burhaanu tark fi lfalsafa burhaanu tark waxaa la shay haddii si loo daayo inuu weligii sidiis ahaa dabay ahayde maxaa kalifay inuu qarxo muxuu u qarxay muu sidiisaa ku ahaado waxay leeyihin haddii sidii uu ahaa wax isbedel uu ka yimi laabudda min murajix bay idhaahdeen systemku ahaa inuu iska bedelo singularitygiisi inuu iska bedelo oo big ban dhaco waa inuu murajax jiraa yaa istaadhay yaa kiciyey therfor waxay leeyihin questionkii weli kama ydan jawaabin su-aashu sidii bay u taagan tahay iyana waa ka socon weyde waxay bilaabeen haddana fikrad la yidhaahdo multiverses dunidaynu iminka ku noole waa maxay universe macnaheed waa maxay waa kownki qura ahaa soo maaha waxay dhahdeen maya waxa jira multiverses waxa la yidhaahdo kawnan tiro badan marka kownankaa tirada badan le si kalba u bidbid lahaa mid ka midunbaa nolosha usoo bantay iyadana waxay idhaahdaan kawnan tiro badan leh inay jiraan horta cid aragtay ma jirto wax scinis oo bruuf garayn karaana ma jiro waxaa jira nadariya ay yidhaahdaan nadariyat aljusayn the particle theory oo ah haddii kownka aynu isnaano newtorino dira oo ha ka baxo universe knobl universyada kale haydinka soo jawaabayn wax ka jiraan timekay qaadanaysaa waxay noqonaysaa in wakti uu dunidan ku baabado suurtagal maaha calaa kulli xaal markaynu eegno george ellis ayaa wuxuu leeyahay wax saynisku haba yaraatee sheegay waxani maahee waa riyo rag la yimaadeen buu leeyahy waa wax ay iyagu iska sheegeen multiversisku waxa u asalaysna inuu jiro alkown lium kownka koowaad ee multiversiskani ka dilaaceen si mid ka midi uu noqdo isna waa waxaan jirin richard dowkins ayaa markuu ilxaadkiisa rabay inuu sharxo wuxuu leeyahy ilaah baa abuuraya waxaanay sheegayaan ma jiro theoretically waxa maanta la rumaysay wax multiverse la ydhaahdo dabeetana wuxuu yidhi multiverska waxaa qaba vinberg weinberg waa oday kale mulxid oo fisist oo nobel brice winner ah weinbergkiibuu u tegey markaasuu weinberg bu wuxuu ku leeyay waa duubantay dee caynkaasaan idhi oo thiyorigaasaan adiga kuu nisbeeyo ka waran weinberg baa wuxuu ku yidhi waxba kaba jiraan <laughs> waxaa adii nisbaysay inay dhacdaa buu leeyay waa chance of ten to power of one hundred to power of one waa imisa one janis oo ah maxay markuu shay aynu samayno ten to power of one hundred toban boqol iyo labaatan la dhinac dhigay maxay boqol iyo labaatan zero boqol iyo labaatan zero in la dhinac karo duniduba ma qaado soo saa ma ogidin waxay idhaahdaan hol the universe iyagu ra'yigooda say sheegayaan waa ten to power of fifty eight particleska duniduba atomiska maaha barticleska universkba marka waxay leeyihin every barticle every atom of this universe haddaynu zero ku qorro zeroyada qaar baynu meel lagu qoro la waayaya every atom of this universe haddaad zero ku qorto zeroyada qaar baa maxay meel lagu qoro la waayayaa bay leeyihin haddaad tidhaahdo si ordinaria ah, u qor tiradaa ah, oo kow labo saddex afar shan ilaa inta laga gaadhayo tiradaas calaa kulli xaal Eh, professor bebles oo ka mid ah eh, theoretical physicska ragga ugu waaweyn ba wuxuu leeyahy iftiraadaad hypothesiska la sheegay oo dhami buu leeyahy waa hypothesis aan haba yaraate ee cilmiga boos ku lahayn buu tilmaamaya inaynu nidhahno waa nadariya cilmiya ma uma dhowe-e waxay ku fiican tahay buu yihi kuwaasoo dhan inaynu idhaahno waa science fictions inaynu idhaahno buu leeyahy ma aha buu leeyahy science waa maxay science fiction yacni waa waxaan jirin markay taa u taag waayeen bay waxay keeneen haddana nadariyo la yidhaahdo waxbaa samaysmi kara iyadan waxba jirin oo ah premisiskii koowaad ee law of course an effect ayuu rabaa inuu ka tallaabsado dabeetana wuxuu leeyahay shay ayaa wuxuu ka yimaadaa min laa shay laakiin iyadana waxaa la tilmaamayaa bini aadamka caqligiisu intuu soo jiray bay yidhaaheen wax waxaa rumaysanoo hore horta lama arag taarikhda reer nabi aadam cid le waxbala-aan baa wax dhasha lama arag waa marka labaad bay idhaahdeen alcadami almutlaq nothingness absolute nothingness bay idhaahdeen shay ma haysto oo time ma haysto oo makaan ma haysto siduu u samayn karaya yani waa cadam mutlaqa waa marka saddexaad bay yidhaahdeen waar inaad tidhaahdo labadan fardiyadood bay yidhaahdeen caqligiina kee ku adag inaad tidhaahdo dunidani way bilaabanto ilaah abuuray baa jira iyo way bilaabanto way iska bilaabantay xataa haddaad laba fardiyo ka dhigtay bay ilaaheen caqliga kee gasha yani caqliga bini aadamka ma aqbalayo maxay dunidu way bilaabanta oo iska bilaabanta ka waran haddii lagu yidhahdo saynis yahano waaweyn baa sidaa qabaa hadda waa nimankii cilmiga loo sheegay markaad dan leedahay marmar baan cilmigu muuqanin markaad meel u socotee rabto in bini aadamku waxay yidhahdaan synis forgery culamada synisku intay forgery sameeyaan aada bay u tiro badantay soo ogidin ingiriiskiina kan beldown meel la yidhahdo meelahan ku taalla midbaa wuxuu aasay madax dad iyo daan daayeerbu intuu isku rakibo hal iligna geliyey buu godgeliyey dabeetana waxaa la ysugu yeedhay culimmadii museumka london iyo wixii oo dhan oo meeshaa layimi waa la digdiglay waxaa la yidhi waxaa lasoo helay wixii u dhexeeyey bini aadamka iyo daayeerka berigii evolutionku socday dabeetana waa lasoo saaray dunidoo dhami jaraaidka iyo wax waliba waxay qoreen waxaa la helay alxalaqa alwusta kii u dhexeeyey dadka iyo daayeerko evolutionkiiba ku socda bal daankan eeg bay idhaahdeen daankani daankii bini aadamka weliba soo gaadhin jamjamada sanese waa jamjamadii bini aadamka afartan sannadood buu yaalay museumka kan oo dadka saa loogu dhigayay shan boqol oo p h d baa lagu qaatay oo caddaynaya masaladaasi ma umalaynaysaa waana been abuur la sameeyey waa fabrication nineteen fiftieskii baa lagu sameeyey waxaana yidhaahdaan carbon testiska iyo wixii lamida ah. dabeetana waxaa caddaatay inuu fabricated yahay inaan waxba ka jirin waa synis yahano waaweyn nimanka waxaa sameynayay oo ingiriis u dhashay oo isaga yimaadeen dunida oo dhan oo afar shan boqol oo digrie adigoo xisaabiya p h d a ah. five hundred p h d ayaa lagu sameeyey bay yidhaahdaan xawla hada almawduuc afartan sannadoodna museumkaasu yaallo dunidu marka synis yahanadu markay danta leeyihiin xataa waxaan jirin marmarbay u amaamudaan laakiin beeni lug bay leedo dee marun baa la qabtaa waa waa soo baxaysaa wax sii socda ma noqonayso idan mashkiladatan nadariyadan waa nadariyadan ay yidhaahdaan maxay quantum vacuum fluctuations quantum vacuum fluctuations nimanka iftiraadkan wada waxay rabaan qadiyad fysigiska ka jirta inay tan ku matelaan waxay leeyihiin in quantum physics vacuum baa jira marar siduu u joogo barticles ka soo dhexbixi karaan barticles waa meel vacuuma ah. in quantum physics laakiin barticles baa samaysmi karaa laakiin waxay leeyihiin meeshu ma madhnayne there was a full of energy marka waa energy marna burburayo matter noqonayo marna maater dib noqonaya saa daraaddeed waa qadiyadda uu rabo inuu publish gareeyo eh, dr clous ka aan ku wuxuu qoray boog ah eh, universe from nothing uu tilmaamayo paul davis oo theoretical physicska nimanka ugu waaweyn kamid ah mulxidna waliba ah ayaa wuxuu leeyahay jusaymaadka particaleskan ku samaysma quantum vacuumku macnaheedu maaha buu yidhi in khalqi maado la abuuray oo minlaashay laga abuuray waar meesha waxaa firaaq maran ma ahayne waxa joogay buu leeyahay energy tiro badan enerjigiibaa saa loo bedelay saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay wax la aqbali kara ma aha waa fiisisiyaan kale le nadariyadan waxba kama jiraan waxaynu leenahay asliyanba inaad vacuum heshaso inaad space hesha maaha big bank theory wuxuu sheegayaa time and space matter and energy afartuba inay mar qura wada bilaabmeen halkey joogtay meesha faadiga aad sheegaysa xataa makaan ma jirin ma jira makaan makaankaba mar baa lala abuuray timeka iyo makaanka iyo energyga iyo materka intuba isku mar baa la abuuray therfor xagguu jiraa meesha aad vacuumka ka dhiganayso ee ku vacuumka ah ee energygu ku jiro iyana waa sheeko aan jirin idan ayuha alaxiba aragtiyahan oo dhami ma aha aragtiyo wax badan sheegaya waxay ku habboon tahay inaynu iska soo koobno waayo wax badan korridhin maaya iyagu waxay sheegtaan mararka qaarkood waa the god of the gabis bay yidhahdaan waxaan rumaysantiin marka wax la garan waayuun baa ilaahay keentaan markuu synisku sheegana waa ka baxaysaan marka god walba inta uu synisku keenayunba ku jiraysaan ee inta ka horeysa waa laydinka saaraya laakiin su-aasha isweydiintale waxa weeyaan cilmigu mustaqbalka ma u malaynaysaa inuu jawaab u heli doono kownkani inaanu bidaayo lahayn its impossible amase inuu ahaa mawjuud mundal azal eternity inuu lahaa macquul maaha ma u malaynaysaa cilmigu inuu gaari doono wakti uu yidhaahdo waxbaa abuurmay wax la-aan nothingness ayaa universeku ka abuurmay ma u malaynaysaa cilmigu inuu gaari doono in la yidhahdo sabab maadiya baa keensatay in kownkan oo dhami samaysmo waxay leeyiin waxaasoo dhami waa umuur cilmiyan iyo falsafiyanba thaabit ah ma aha masale laleeyahay jaahil baynu ka noo hadhow synisku markuu horumaray keenaysaa waxay leeyihin saynisku jawaabu ma hayo haddaad diiddaan in ilaahay dunida abuuray macnaheedu waxa weeyaan bay yidhahdeen wax ka xun inaad rumaysateen haddaad diiddo in ilaahay dunida abuuray badiilkeedu waa maxay badiilku waxa weeyaan inaad rumaysato kownkani wuu iska yimi inaad rumaysato badiilkeedu waxa weeyaan inaad rumaysato laa shay ayaa natiijo ka weyne ka dhalan kartaa shay baa natiijada conclusionka ka iman karaa uu ka weynaan karaa badiilkeedu waxa weeyaan inaad tidhaahdo fawda cows ayuu order an plan ka samaysmi karaa wax cows aan waxba ka jirin ayuu order an plan ka samaysmi karaa natiijadeedu waxa weeyaan inaad tidhaahdo noloshu si tilqaa'iyabay maado uga soo dhex baxday intubana wax caqliga gala ama wax macquula maaha waxaan kusoo koobayaa ictiraadaadkoodu inaha kama badna laakiin waxaa haabita baynu leenahay kow in dunidani mar bilaabantay laba inaan shayna from nothingness ka samaysmi karin natiijadu inay tahay laabudda cid abuurtay inay jirto qaacidaduna ay tahay alcadamu laa yukhlaq laa yakhluq cadamku inaan waxba abuurin faaqidu shay-in laa yucطi midaan isba waxaysan inaan wax samayn karin ficilkuna inuu mir'aatun lifaacilihi yahay oo kownkan dhan ee sidan u yaalla ciddii samaysay inay cid xikmad iyo cilmi iyo khibrad iyo waxa kan leenay ahayd laakiin ilaahay wuxuu ina leeyay wain yarow aayatan yucridu canha wayaquulu sixru mustamir wakaayin min aayatin fi lsamaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canha mucriduun baa ilaahay leeyay ilaahay abuuray baa dadka sheegaya ilaahay abuurtay ayaa wuxuu leeyahy tiro badanah intay aayad cirka iyo dhulkaba ku arki doonaan waa soo mari doonaan iyagoo indhaha isku haysto aan ogolayn ilaahay baa hore uga warramay ilaahay baa wuxuu leey wan yarow aayatan daliil haddii la tusiyo intay jeestaan bay odhanayaan waana la sexray laakiin gruubka caynkan leh ilaahay wuxuu yidhi aakhira waxay odhan doonaan wa qaaluu low kunna nasmacu aw nacqilu maa kunna fi asxaabi saciir baa ilahay yidhi hadday adduunkaysan dhammaraan aakhiray calaacali doonaan oo odhan doonaan haddaanu wax maqli lahayn ama wax arki lahayn ama caqliga iyaga haddaanu isticmaali lahayn maanan ka mid noqonneen maxay asxaabu saciir kamaanan mid noqonneen ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa wa min annaasi man yujaadilu fi llaahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir ilahay baa inooga warramay ilahay wuxuu leeyahy dadka waxaa ka mid a qaar murmi doona ilaahay tiisa ku murmi doona iyagoo aan cilmi wadan athaaratin min cilmi waxaynu idhi islaamka waa maqbuula iyagoo aan cilmi wadan kitaab xagga rabbi ka yimi wadan hanuun haysan ayuun bay haddana ilaahay ka murmi doonaan baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala idan qofkii raba ilaahay jiritaankiisa inuu ka murmo isagoo sifadaa leh isagoo aan riisan haysanin raashanal ahayn macquul ahayn wuxuu sheegayaa cilmi jirin warkiisu isagu isagu khuseeya markaa kaa warkiisa wax badan kasii odhan mayno waxaan u gudbi doonaa marka aan masalada koowaad dhaafno daliilka koowaad muxuu ahaa yaa ii sheegaya aan maanta o dhan sharxayay cosmic argument soo maaha ama burhaan اliijaad ama burhaan اlxuduuth aw alxadath ama burhaan اlkhalq waxaynu sharxaynoo dhamme waxay ahayd am khuliquu min ghayri shayin am hum alkhaaliquun waxaynu hi wuxuu ka kooban yahay laba muqadamo iyo natiijo muqadamada koowaad waxa weeyaan law of cosan effect wax kasta oo la arko laabud inuu maxay xaaditho kastoo dhacda wax kastoo xaaditha laabudda min muxdith primsiska labaadna wuxuu ka kooban yahay baynu idhi maxay alkownu xaadis bidaliili alcilmi walfalsafi labadaba natiijadu waxa weeyaan baynu leenahay maxay laabudda lahu inuu khaaliq leeya abuuray argumentiskaynu sheegnay shan argument baynu hi baynu ka warrami doonaa ilaa hadda waxaynu joognaa muqadamadii iyo iyo argumentkii koowaad afarta argumente kale markaa sidaan usoo bandhigaa bal iyo iskakin qasmine toban daqiiqa nasta bacda cashara daqaaiq baan bilaabayna qofkii qabaa masalada hore qofkii su-aal ka rumaysan waa soo tuuri karaa bismi اllah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi wcalaa alihi wasaxbihi waslem ama bacd ikhwaani waxaan iclaamin lahaa hal shay insha allahu tacala inta idaan kala tegin waxa weeyaan dabcan waxaan mid meel ilaahay lagu aaminsan yahay oo dadku muslim yahay oo aynaan waxaanoo kale aynaan maqal ayaynu dee dabcan ka nimid laakiin waxaan waynu waajihi karnaa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam shareecadii loo sii dhiibanaya waanu haysanaa maa faradnaa fi lkitaabi min shay alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina xujajkanay sheegayaan o dhan sida sheekhu sheegay dhammaantood waa la baabiin karaa laakiin waxay tahay inaan u diyaargarownayno calaa kulli xaal arintan markaa dadkooda ay ku baraarugaan oo ay bartaan sidii si loojiga ciyaalkooda xaruurtooda ay ugu jawaabi lahaayeen kana foojignaadaan meeshan aan joognaa ilaa dhul islaam aanu joognay taa halkaasaan kaga baxaya insha allahu tacaala sheekh juhdi badan oo aada u tiro badan buu geliyana ilahi subxana wataala fi miisaan xasanaati saara insha allahu tacaala bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah haddaynu burhaanka koowaad ama daliilka koowaad ka baxno waxaynu bilaabaynaa daliilka labaad daliilka labaad waxa weeyaan masale ku saabsiisan culammadii hore waxay odhan jirtay daliil alcinaaya aw idaliil alghaa'iy qoladan dambe ee sciensiskuna waxay ku tilmaamaan design design argument bisin argument baa la yidhaahdaa falasafadii muslimiinta qeybo ka midina waxay odhan jireen daliilu nidaam aw daliilu nadm daliilka kani inshaa allahu wuxuu sheegayaa ama waxa laga yaabaa kutubka philosophy ama theologiga aad ku aragto telolology cilmi la yidhaahdo telolologigu waa masalada tan waa adaliil ilgaa'i telology daliil ilqaa'i burhaan nadm burhaan nadm wuxuu sheegayaa haddaad dunida u fiirsato wax kastoo aada aragto oo munadam ah wax kastoo aada aragto oo munadam ah waxaad odhanaysaa laabudda min munadim wax kastoo designid ah aada design ka dareento inuu design leeyahay waxaad garanaysaa inuu ka dambeeyo maxay designer inuu ka dambeeyo ciddii design garaysay haddaba masalada tani waxay kasoo soo horjeedaa masaladoodii iyada ahayd eh, bychanis an coincidence bay waxani ku dhacaan malaayiin malaayiin sana marka la joogaba waxaasaa iska dhacay wuxuu ma wax la design gareeyeyba mise waa wax malaayiin malaayiin sane markii la joogay uun sidan u ahaaday waxaan rabnaa waxay yidhahdaan weliba qolada falaasafadu daliilku wuxuu ugu qurux badan yahay bay yidhaahdaan markaad kaagana sugto ka kaa horjeedana aada buriso markaa waxay idhahdaan waa akmal daliilka ugu xooga badan la weeyaan markaad adigu waxaad sheeganaysa sheeganaysayna sugtid ka kaa soo horjeedaa wixii uu isagu daliilka ka dhigtayna aada burisid walidaalik maxay yidhaahdaan daliil ilqaa'i daliil ilqaa'i waxa weeyaan shayga waxa ku jira ghaaya mathalan aristo saaxibu kitaab maxaa la yidhahdaa qisat aliimaan bayn qisat aliimaani bayn alfalsafa waalcilmi waalqur'aan wadaadkii qoray nadiim aljasr waxau tilmaamaya mathalan aristo ayaa wuxuu leeya waxa la yidhahdaa alfaaciliyaat alarbaca faaciliyaat alarbaca waa maxay waxay dhahdaan miiskan iminka hortayda yaalla waxaan isweydiinaynaa yaa sameeyey maxaa laga sameeyey sidee loo sameeyey maxaa loo sameeyey wax kasta buu leeyahy afartaa su-aalood baad isweydiin kartaa markaynu idhaahno yaa sameeyey waxaynu leenahay nijaar sacankaa maaha miiska yaa sameeyey carbenter nijaar baa sameeyey maxaa laga sameeyey ta hore waxay dhahaan waa cila alfaaciliya yaa sameeyeydu maxaa laga sameeyey waa cila almaadiya bay yidhaahdaan waxaan lena waxaa laga sameeyey loox bir waxaasaa laga sameeyey midna waxa weeyaan sidee loo sameeyey waa cila suuriya buu isagu u bixiyey waa shakliga afar adin laba rukun meel ballaadhan waa qaabkii shakligii loo sameeyey su-aal afraad baa jirto ah buu leeyahy maxaa loo sameeyey layskama samayninun waa in haaya ay ka dambaysaa waa maxay haayada ka dambaysa waxaa ka dambeeya in lagu muxaadareeyo in wax lagu cuno in waxaynu tilmaamaynaa sababtuu u sameeyey inta badan bay dhahdaan saynisku tahoru ka jawaabaa marar badan ee tadambe kama jawaabo yacni antony fuluba wuxuu leeyahay saynis yahanadu waxay rabaan qof buur fananaya baad aragta saynis yahanadu waxay rabaan buu yidhi inay nagu yidhaahdaan waxaynu isweydiinayna qofkani muxuu buurta u fananayaa isna wuxuu sharxayaa buu leeyahy cunuu cunay energy isu bedeshay muruqyadaa dhaqaaqay contraction buu sameeyey dabeetana gacantu halkaa ku qabsaday sidii qaabkii uu u fuulay buurta sharxayaa buu leeyahy mechanicalka ahaa laakiin waxaynu isweydiinaynaa wy uu meesha u fuulay cila lghaaiya markaynu ka waramayno burhaanu nadm burhaankan falasafadii muslimiinta hore aada bay u isticmaali jireen markay masalat lwujuud ka waramayaan siba gaar ahaan ibnu rushd waa daliilku xoogga uu isticmaalo ibnu rushd waxaa ka soo naqliyo reer galbeedka soo gaadhsiiyey thomas quini filosofkoodii la odhan jiray thomas aquini wuxuu leeyahay bug la yidhaahdo khulaasat khulaasadiisu alkhulaasa allaahutiya baa la ydhahdaa khulaasadiisu dhowr adilo ayuu keensanaya uu leeyahay ilaahay jiritaankiisaan kaga waramaya daliilkiisa shanaad baa masaladatan yacni laba nin baa inta badan reer galbeedka falaasafadii muslimiinta waxoodii usoo gelaya waa imnawiil cant iyo thomas queeni labadaasaa inta badan soo raray culamaa ilkalaamka wixii oo reer galbeedka agtooda oo caan ka noqday dadyowgii xoog u isticmaalay waxaa ka mid a ah qarnigii sagaaliyo tobnaad dabayaaqadiisii qarniga labaatanaad bilowgiisii yurub masaladani aad bay ugu xoog badnayd waana masaa'ilkii ay ku jabiyeen malaxidadu markii ay soo badatay qarnigii sideed iyo iyo wixii lamid ah waxaa jira nin caana oo ingiriisa william belly la odhan jiray william belly saynisyahanka ah wuxuu qoray bug la jiray natural theology natural theology ayuu aidin oo tuubuu qoray natural theology waa analogigan la yidhaahdo umhulatu saaca waa ninkii keenay umhulatu saaca yani waxa weeyaan saacadda tan maxay sheegaysaa saacadda imika ku xidhan waxay sheegaysaa kow sidii loo sameeyey markaan aragno geerarka yaryar iyo waxa ku jira iyo electronicskan iyo waxaan la isku xidhay waxa kan waxay sheegayaan hadaf laga lahaa waxay sheegaysaa ciddii samaysay saacaddan design baa ka muuqda in la design gareeyey waxay sheegaysaa designerku inuu xakiim ahaa cilmi lahaa haayana uu lahaa dan buu u sameeyey waa maxay dantu u sameeyey inaynu maxay wakhtiga ku eegano idan umthulatu saac bay idhaahdaan watch anology waa odaygii lahaa odaygan la yidhaahdo william bailey william bailey iyo fikraddiisu waxay sheegaysaa wax kasta oo gaayadiisa la fahmo waxa ay tilmaamaya yani wax kasta oo musamima wax kasta oo designida waxaad ka fahmi kartaa ciddii designkan dejisay inay caqli leeday intelligence inuu jiro inay xikmad leeday inay qudra leeday inay hadaf u socotay wuxuu leeyahay designkaa laga arkaa waxaa laga yaabaa masalada markaynu ka warramayno maalan dunidaynu eegaynaa ama jihaas ka mida jihaasyada meesha yaalla ama unugaynu eegaynaa halka sal ee bini aadamku salka yaree bini aadamku waxay leeyihiin d n dan iyo waxaan uu sameeyo aminoicidiskan uu sameeyo peresecond two thousand buu sameeyaa bay idhahdeen eversel jirhkeena ku jira any computer gaadhaa ma jiro two thousand amino i series ayuu selku soo saaraya peresecond qiyaas idan unuga yari wuxuu leeyahay factory yuu leeyay wadooyin wax la mariyuu leeyahay meelo dariiqo wararku ay maraan bay leeyay masaaniic wax soo saartuu leeyay wuxuu soo saaruu gudbinayaa wuxuu samaynayaa d n a dibuu duplicate garaynayaa d n a da bini aadamku ay ku qaadatay culamadiis oo dhan inta laysugu geeyo in jinomka eh, insaaniga intaasoo khabiir laysugu geeyo intaasoo sanadood qaadatay inay baadhaan seconds buu ku duplicate gareeyaa ayuu n s l waxaa maqashaan salanku wuu kala go-ayoo labuu noqday soo maaha unugyadu markay korayaan laba labada afar noqda markuu laba noqonayo datminis waxa weeyaan wuxuu dublagareeyey wax allaaliya wuxuu macluumaad hayay nstel waxay leeyihiin macluumada ku jirta maa beyna asamaai waalardi oo c d yaabaa qaadi karin maa beyna asamaai waalardi oo c d laysku taxay informationku sito d n a idan anything dunida ka mid soo qaadi karna waxaynu eegi karnaa kowkan iyo siduu samaysan yahay waxay maanta ina leeyihiin three hundred thousand miyay galaxies ba hadda la ogaya ama la garanayaaba yidhaahdaan galaxy kasta wuxuu ka samaysanya maxay billions and billions of stars ama uh, gruub wada socda gruub kasta intaasoo yani waa waxaana tasawuri karin markaad akhrido kutubta astronomiga waxay sheegayaan waxaad sohanaysaa wadad walana wax iska qorqoray malaayo waxaan wax jira maaha siduu waxay tilmaamayaan u wenye waxaasoo dhan oo laleeyay waa wada ordayaana wax meel taaganina kuma jiraan wax isjiidhayaana ma jiraan waxaasoo dhami nidaam bay wada socdaan la tilmaamayo amase kimistry geedkan iyo suu geedkan caleenta yara saarani waa warshada dunida ugu ballaaran soo ma ogid warshada qura dunida quudisa waa noocma de waa caleenta geedka caleentan geedka ah masnaca waxa bini aadam iyo xoolaba cunaan dee caleenta er samaysaa caleentaasina fotoselkeeda yaree cadceeda la kulma ayaa dabeetana wax soo saara iyadaa geedka quudisa geedkaa xooluhu sii cunaan xoolaha dadku sii cunaan dad iyo bahal iyo xoolo iyo wax walibana geedkaasay cunaan geedkana caleentan baa warshada idan dunidoo dhan warshadan yarbaa quudisa halkan warshee yare dhinaceena taalla aan sanqadh lahayn oo boyson lahayn oo buuq lahayn oo waxba shaqaynaysoon afar iyo labaatanka saacadoodna wax soo saaraysa haddaba waxaynu leenahay muqadamada caqliga ee koowaad aynu ka waramaynaa waxa weeyaan waxaanaynu arkayna dunidao dhami waa munadam wax kasta waa designed muqadamo labaad oo caqliyaa jirta muqadamada hore waa muqadamo xisiya yani waxaanaynu dareen waa muqadamo xisiya muqadamo caqliya ku xigta oo maxay sheegaysaa wa kullu munadamin laabudda lahu min munadim wax kasta oo la nidaamiyey waa inuu yeeshaa maxay cid nidaamisay weli kama jawaabayno yaa nidaamiyey ma sudfa jasby janes buu nidaamkani ku yimi ma dabeecada ma ilaahay baa taasi haynoo taalo waxaynu isku waafaqsannahay wax kasta oo munadami inuu leeyahay maxay laabudda min munadim wax kasta oo nidaam leh organisidi cid organise garaysay waa inay jirtaa baynu leenahay su-aasha markaa isweydiinta leh waxa weeyaan waxani ma cid intelligent abaa design garaysay mise unintentionally coincidentally by chance ayuu u dhaca waa labadaa uun jawaabadan mid qaadano inay cid intelligenti design garaysay iyo inuu dhacay maxay accident matalan cilmi alxafriyaat maanta waxaa aragtaan culammada oo dhulka qodo oo la leeyahay waxaa la baadi doonaya xadaaradii hore iyo wixii hore sackaa maaha dhagax buu maanta oo dhan la qodayaa dhagxanta la soo saaro qaarna waa la ilaalinayaa quraarad baa lagu ridayaa meel baa la dhigayaa waxbaa qaarna waa la tuurayaa waayo qaarna design baa ka muuqda qaarna dhisaynkama muuqdo qaar waska dhagax caadiyo oo uun dhinacyadu jajabayiin markaa dhisaynkama muuqdo qaarna waxaa la odhanayaa waxa kani sawir qofeed buu leeyahay markaa waxa caqligu sheegaya maxay inuu manxuut yahay in cidi qortay miyaad ka aqbalaysaa ciiddu ku jiray unbaa isfeeraarisay oo dabeetana sanamkan yar samaysay cid aqbashay ma aragteen maya dunido dhan wax isku waafaqsan tahay sanamkaa yar xadaarad hore inay jirtay oo xadaarada maynan arag wax sheegayana maynan maqal dhulka la qodqoday unba waxaynu ka soo saarnay sawiradaa iyo haamaha iyo waxaa ku jira waxaa ku jira siday u samaysan yihiin ayaa waxay maskaxdu sheegaysaa waa shay munadama waa designed mar hadduu designed yahayna waa inuu jiraa maxay cid design garaysay baynu dhi ka waran haddaynu idhaahno maye uu iska samaysmay adduunkan hadaba in every aspect eg meel kastoo dunidan ka mida design baa ka muuqda hadda design ma waxaynu odhan karnaa iska samaysmay ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay afaman yakhluqu kaman laa yakhluq afalaa tatadakaruun baa ilaah yidhi ka wax abuuray abuurku design baa ka dambeeya badiicu samaawaati walard ka wax abuuray iyo kaan wax abuurin miyay siman yihin baa ilaahay leeyahy miyaydan caqli lahayn ama waantoobaynin ilahay wuxuu leey warabuka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar meesha ikhtiyaar baa jira iraada ilaahay wuxuu doona buu abuuray cid doonitaan la wax abuurtay baa layna leeyahy ilahay wuxuu ina leeyahy ina kula shayin khalaqnaahu biqadar wa khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira wa kulu shayin cindahu bimiqdaar waalarda madadnaaha wa alqaynaa fiiha rawaasiya wa anbatnaa fiiha min kuli shayin mawsuun wain min shayin ilaa cindana khasaainu wamaa nunaziluhu ila biqadarin macluum waanzalnaa min asamaai maaa biqadar sunca allahi aladii atqana kula shay idan ayuha alaxiba tasmiimka ama nidaamku saddex rukni buu leeyahy shayga saddex shardi marka laga helaa la yidhahdaa waa munadam waa designed shardiga koowaad waa inuu ajzaa yahay items kala gedisan oo laysku samaynayo waa inuu yihi shayga labaad bay idhaahdaan waa inuu tanaasuqu leeyahy yacnii qaab uu isu qaadanayo waa inuu leeyahy shayga saddexaad bay idhaahdaan waa inuu hadaf leeyahy sabab loo sameeyey waxaan loo design gareeyey waa inay jirtaa haddaba waxa isweydiin leh kownkan ballaadhan aynu arkayno iyo waxayna leeyihin everything alqudra alcamyaa baa samaysa bay yidhaahdaan the blind watch moker buu qoray maxay richard hawkins blind watchmaker isagoo raba inuu radiyo william belly tesi indhoolihii saacadda sameeyey saacaddii indhooluu sameeyey wuxuu leeyay dunida tan natural selection bay iskaga dhacdo waa indhoolahaasa samey qasdiiyo waxba toona lagama lahayn si ay isaga socotunbay sida tan u samaysatay laakiin waxaa ilaahay mahadiiya maanta jaanisku inuu yahay qaacido xisaabeed oo la xisaabin karo iskuulka waxaa ku dhigataan waxa la ydhahda maxay probability soo maaha wax waliba janiskiisu intuu yahy inteeba janis suurtagal waxana waxa lagu odhanaya waxaasi janis ma leh waxana waxa lagu leeyahay jus waxay leedahay janis baa ku jira inay dhici karto aan tusaalayaal bixiyo ay culammadu sheegaan waxaad aragtay irbad derbigaa ku mudan oo irbad kale dabada kaga jirto irbad irbadda soo ma taqaana ayaa derbiga lagu muday niidhalka meeshiisa yare daloosha hoolkiisa yar ayaa irbad kale ku jirta laba qof baa kuu yimiyo nin wuxuu ku yidhi nin dhugyahana oo shiishyahana oo shaab shuutara ayaa intuu irbaddaa la lishaamay godkaa dambe geliyey do you believe that laakiin caqliyan mustaxiil maha bay idhahdaa in our experience tajribadeenna marka la eego waa yaro baciid waa fog tahay irbadda inta derbi la geliyaa irbad kale midi sidaa yidhi uu la helay way yara fog tahay laakiin waxay ku leeyihiin philosophy mustaxiil maaha yacni hayru macquul wax la odhan karo oo mustaxiil aan abadan waxaan dhici karin maaha mar haddii aanu mustaxiil ahayna waa maxay janis guula baa jira uun jas milyan jeer buu ku tuuray laba bilyan oo goor markuu ku tuuraybu mar la helay iska suurtagalde hadii lagu idhaahdo maantao dhan buu ku waday cimrigiisaba baashaasu isku waday dabeetana mar bay gashay waa suurtagal mid kalea ku yimo wuxuu hi war maaha irbadaa derbiga ku jirta irbada kale dabada kaga jirta wiil yaroo hooyadii indhala-aan ku dhashay ayuunba sidaa yidhanoo jaf uu siiyey ma aqbalaysaa maay kulata tii hore way ka yara baciidsantah soo maaha ila kii hore nin shar shuutar wax tuuri karayuu ahaa kan waxaa lagu yidhi waa wiil yaroo indhaabal oo aan waxba arkaynin oo sabi yaro hooyadiisaa ku dhashay laakiin haddana waxay leeyihin mustaxiil maaha haday ku yidhaahdaan billion times baa lagu tuuray haddiiba uu noolaan karo akhirka mar uun way iska geli kartaa laakiin haddaad u timaaddo derbigii oo toban irbadood midba mid dabada kaga jirto toban irbadoodba midba mid dabada kaga jirta dabeetana waxaa lagu yihi inan yar oo indhala uunbaa soo qaada uno jaf buu siiyaa dabeetana uu soo qaadaa midbata kale dabadeeda gelaysaa toban irbadood oo midbata kale dabadeeda gelaysay do you believe that hadda mustaxiil maaha mustaxiil maaha haddii lagu yidhaahdo waxaa ka sii daran irbaduhu number bay lahaayeen kiish baa loo dhiibay toban irbadood oo ay ku qorantay kow laba saddex afar shan lix toddoba toban ay ku qorantay dabeetana gacantunbuu jaf siiyaa ta koowaad buu soo qabtaa way garanaysa waa number one bal idamka ilaahay wuu ku celinayaa waa number two unbuu soo helayaa waa isku qasan yihin laakiin gacantaa markuu geliyo wuxuunbuu soo helayaa maxay midbatay ku xigtay do you believe that waxaa qoray waxaa jira waxay yidhaahdaan eh, fardiyat اlqirada qolada darwinismku fardiyat اlqirada waa monkey or abe hypothesis bay yidhaahdaan fardiyada waxa weeyaan waxaa laga soo naqliyaa hagsaligii weynaa inuu qoray thomas huxley odaygii agnostic ahaa ee daarwiin saaxiibkii ahaa fardayadu waxay sheegaysaa haddii buu yihi daayaro dee berigaa teeb baa ma jirina teeb la dul fadhiisiiyo waa ay balaayiin minasanaad lagu sii daayo wax daayeer joogo iyo teebaba la isku sii daayo maalinta dambe shakasbir warkiis iyo qoranba halkaa laga heli karaa buu yihi <laughs> shakasbir warkiis iyo qoran fardiyat dabeetana inanku awowga u ahaaba buug qoray la yidhaahdo manstandis alone mulxidka julian huxely julian huxely waxaa usoo jawaabay akademiyaadka cilmiga ee marayka new york ninkii haystay oo la odhan jiray abrahim chris morrison chris morrison isna wuxuu leeyahy buug la yidhaahdo man does not stand alone kani wuxuu leeyahay bani aadamka cidina ma abuuran keligii buu istaagi kara isku filay kanina wuxuu leeyay iskuma filla waa laba saynis yahan laba oo waaweyn oo dunidu ka dambayso midna wuxuu ina leeyahay waxba ma jiraan midna wuxuu leeyahay maxay ma may chris morrison baa wuxuu yidhi jaaniska sudfada ee toban gambo oo namber ku qoran yahay inta kiish lagugu raaco haddii lagu dhiibo lagu yidhaahdo ka soo saar sida isugu xidhnayd weligaaba wadun kolba gacantaa geli upto ten mar saxa soo saar waa janis one to ten billion weeyaan ilan probabilityga markaa dhiganka jirtaan toban item oo mid waliba hal janis le waa maxay waa one divided by ten lagu dhuftay one divided by ten lagu dhuftay one divided by ten one divided by ten that means waa one divided by ten to power of ten ten to power of tenna waa imisa waa ten milliard soo maaha milliardku waa ten to power of nine ama idinku billion baad tidhahdaan soo maha billionku waa ten to power of nine that means toban bilyan oo jeer marka la tuuro ayaa hal jaanis ku jira toban bilyan oo jeer markaad gacanta kiishka yargeliso ayaa hal jaanis oo saxmi kara ku jira laakiin ethistku wuxuu leeyahy okay maybe inuu jaaniskaa yahay de waxay dunidu ku samaysantay aduu maxaad ku diiday halkii jaanis ayaa sida tan u dhacay axaduhum baa wuxuu yidhi war waxaana sheegaysaan macquul maaha buu yidhi haddii buu yidhi lagu yidhaahdo waxaa lagu yidhi madbacaddii magaalada ku taalay ayaa dhulgariir dhacay madbacdaha waxaa yaalla sanaaduuqdan maxay sanaaduuqdan lagu sameeyo dee xuruufta xuruufta oo alhabets ku jira sanaduuda marka munadadka qofkan samaynaya kitaabka daabacayabaa ku nanaba dee erayadii kolba la rabay sidoodii isugu naba madbacadu hadhow saasaa loo daabacaa marka waxaa lagu yihi sanaaduuqdiioo halkan tahallay sanaaduuqdii madbacadu xarfuhu ku jiraan a b c d f g h baa ka buuxa xarfa ah malaayiin e iyo malaayiin b iyo malaayiin c baa ku sanaa sanaaduuqdii baa cerkaa u baxday halkaasay wixiiba ku daateen waxaa la arkay toban kelmadoodoo isku xiga oo samaysmay toban kelmadood oo samaysmay logic matay malaayiin erayii hadday daataan oo dhulku dhacaan in marun la arko toban eray oo af ingiriisioo la fahmi karo suurtagal baa la dhici karta yacni caqliguma diidayo ka warran haddii lagu yidhaahdo hal sentenis bay tobanka erayna isku ahaayeen hal sentenis ayay isku ahaayeen haddaba haddii lagu yidhaahdo u mid yidhaahdo maya sanaaduuqdii markay qarxeen ayuunbaa waxaa qormay buug shan boqol oo beij ah oo gabay ah oo isku xidhan ayuunbaa madbacaddii qaraxday samaysa do you believe that haddaba waxaa laga yaaba buugasha moqole beja inay ka cajabsan tahay himoglobinta adiga kugu jirta himoglobinka kugu jira waa shan boqol iyo sagaal iyo soddon ayay ka samaysan tahay amino icid amino icid kasta waa laba siddeetan aminosid ba dunida jira labaatan ka midoo qura weeyaan jirka bini aadamku wuxuu aqbali karaa labaatanka mid kastaaba waa saddex bay kuwa bidaxa iyo kuwa midiga iyo kuwa nutrole dhammaantood waa wada bidix haddaad janiskaa xisaabisaaba hadda ka adagkan laakiin waxaad ogoshahay hemogolobintaadu by janis by evolution by kada inay ku samaysantay amaa sanduuqaasi qarxay ee gabayga shakisbiir qoray wuu kula adag yahay waxaan leenahay sudfadu ama probabilitygu itse mathematical question maaha meel lagu gaban karo malaayiin malaayin malaayin balaayin balaayin weligaaba soo balaayin balaayin leh afar iyo toban dhaafi maysid waayo waxaynu isla qaadanay inay dunidu maxay tahay fourteen billion years inay jirto ciddii ugu badisay kuwa ugu badiya twenty bay gaadhsiiyaan okay its less than twenty billion years waxba balaayin balaayin leynin twenty billion years maxaa samaysmi karaa waxa isweydiinta le waxay tahay markuu yidhi thomas axely markuu yihi waxbaa qarxay oo dabeetana eh, uu yihi daayara haddii meel la saaro oo ay garaacaan garaacaan waxbay soo saarayaan almajlis alqowmi albaritani lilfunuuni waalculuum ururkan ingiriiska eh, lilfunuuni waalculuum culum synska iyo fanka ayaa waxay dhahdeen maynu tajribeyno horta fardiyada fardiyat lqirada maanta waa la tajribeyn karaa ma la tajribeeyo computer assimilation bay sameeyeen ah in sawiro combyuter meesha la dhigo qaarkoodna waxaabay yidhahdaan waa la traingareeyey aduu combyuter daayaro konton ah oo keyboard loo dhiibay oo keyboardka lagu traingareeyey inay garaacaan oo si cashwaa'iya u garaacaan saasoon isaga garaacaan oo keyboardku eh, lix iyo labaatanka erey ee ingiriisiga iyo afar eh, taabiska ka mida buu leeyahay soddonkaa leh ayay garaaceen garaaceen garaaceen hal bile lagu daayey lix oo keyboards garaacaya oo ku wada oo hal bila garaacaya waxay idhaahdeen konton waraaqood bay daabaceen daayaradii waxay wadaanba waa tajriba ay sameeyeen ingiriisku kontonkii waraaqood bay idhaahdeen even a single word la fahmi karo af ingiriisi kuma jirin bay idhahdeen single word daaye even bay idhaahdeen in english bay idhaahdeen e labada dhinacba ka banaani its a word socanka maaha e a book markaad tidhahda dee e waa word in english socanka maaha even e taab e dabeetana inaad taab qorto e qorto taab qorto xataa taasi bay leeyihin e labada dhinac ka banaani kontonka bage kuma jirto bay idhahdeen kontonka bage ay qoreen ee habeniyo maalinba garaacayan kuma jirto marka waxay leeyihin fardiyadu suurtagal maaha laakiin fardiyada tani weliba wax badan maaha waa one divided by thirty oo saddex jeer la isku dhuftay waa waxay leeyihiin waa one divided by two thousand seven waa waxaan badnayn laakiin fardiyada qiradada oo nin baa yidhi mayn xisaabinaba waxaa jira eh, shroider professor la yidhaahdo yahuudiya eh, m i t maraykan nuclear qolada ku takhasustaya shroyder wuxuu yidhi man fardiyadooda wuxuu leeyahy waa nimanka mulaaxidada radiyu ka mid yahay dhowr book buu leeyahy sinus of god book la dhowr book oo caynkaasiya buu leeyahy wuxuu waana kan ninkan richardna buuggiisa kan waxbuu isu gegeeyo wuxuu yihi daayeeradaasaan eegayaa laakiin isagu khiyaamu sameeyey programming buu sameeyaa in daa'iradu markay erey saxa hadduu e saxay noqotaba in la yidhaahdo kuwa dambe halkaa hakasii bilaabaan yani waa program ka horeeyuu sameeyo khiyaamaha dabeetana ninkaasaa wuxuu yidhi anaa calculationka samaynaya wax badan ma rabna buu yidhi waxaan calculate garaynayaa gabay uu leeyay buu yidhi shakespeare oo sonat la yidhaahdo gabayga sonat la yidhahda ka bilaabma buu yidhi shall i compare the to a summers day gabayga beydkaa ka bilaabma gabaygaasi wuxuu ka kooban yahay buu leeyahy afar boqol iyo sideed iyo siddeetan xaraf gabaygiisuba waa hal gabay oo shakespearle iyo sonat la yidhaahdo oo afar boqol iyo sideed iyo siddeetan xaraf ka mid ah gerald shroider calculationka markuu sameeyey wuxuu leeyahay janiska ah in gabaygaasi by janis ama daayaraha garaacan ama wax kale ha garaacana by janis gabaygaasi uu ku samaysmo wuxuu u baahan yahay waa janisa one divided by ten to power of six hundred and ninety that means waxa weeyaan ten la dhinac dhigay lix boqol iyo sagaashan ibir tiradaasi ayaa hal jaan isku jiraa bay yidhaahdeen oo ma oran karnaa halkan dee weli thersa janes maya william dambeski nin la yidhaahdo ayaa wuxuu yihi dunidaba bal horta jaaniska ku jiri karaa muxuu noqon karaa isba weydiino dunida gebigeedba l dunida gebigeedba william dambeski waa nin eh, double p h d a oo math iyo philosophy labadaba p h d ku sita theology ama e ku sita waa intelligent design groupka discovery instituteku ka tirsan yihin william dambeski kuwaa ka tirsaamay ka tirsaneen lakiin waxaynu eegaynaa si wuxuu xisaabiyey william dambeski wuxuu leeyahay all particles in this world saynis yahanadu waxay leeyihin waa ten to power of fifty eight wax allaaliya waxa daraad wasni lmaada dhammaanteedba waa ten to power of fifty kilogram ama si kale haddaynu idhaahno waa ten to power of eighty bay kuwa ugu badani sheegaan ten to power of seventy eight particles waxaa atamis dunida yaala weliba atam maahe waa particle markaad usii kacdo proton iyo newtron iyo kuwa marka la tiriya bay leeyihin universekaba calculationkooda wuxuu sheegayaa intaa haye wuxuu ihi waxaa bartical dunida jiro o dhan haddaynu u xisaabino mid waliba inuu combyuter keligii noqdo every particle inuu computer noqdo aynu eegna buu leeyahy dunidu wakhtigay soo jirtay dunidu waxaynu leenahay thirteen point seven bay jirtay thirteen point seven seconds isu bedel waa ten to power of ninety seconds duniduba intay jirtay markaa ten to power of ninety seconds ayaa dunida cimrigeeda hadda lagu qiyaasayaa waynu ku darna buu leeyahay jaaniska dhici kara intaasoo dhan markaan xisaabiyo buu leeyahy uu isku wada daray waa ten tentu power of eighty lagu dhuftay ten tentu power of forty five oo ah saddex shay buu isku soo dhuftay saddexda shay markuu isku dhuftay waa ten tentu power of one hundred and fifty that means waktiga iyo itemiska iyo inta ugu yar ee uu dhici karo event waktiga ugu yar event dhici kara waa ten to power of forty five saxka maaha balankis theorem de markaynu ku noqonno waktiga ugu yar hadduu waktigaa wixii ka dambeeya physicsku ma xisaabin karo yacni waa waktiga uu one centimeter miyay idhaahdaan lightku intuu kaga gudbi karo lightka maxaynu maxaa iminka laynagu yidhi imisu jaraa saddex e saddex kun soo maaha oo kilometr per second one centimetr intuu jari karaa intuu saddex kun oo kilometr per second jarayo one one centimetr imisa of a second buu ku jari karaa waxay yidhaahdaan waa ten to power of forty five waxba ha xisaabin idan reaction janisba dunida wuxuu waxba xadath dhacdo event event wakhtigaa ka yar dhici karaa ma jiro marka eventka wakhtiga ugu yara event dhici karo iyo waxa dunidu ay leedahay barticalis aynu ka dhignay jibis wax xisaabiya jib jibkii combyuterko kale aynu ka wada dhignay oo garaacayay ilaa iyo dunidu maalinta ay bilaabantay ten to power of twenty five of a second buu noqonayaa intaa marka la isku dhufta buu yidhi dhammaanteed waa ten to power of one hundred to power of one hundred and fifty intaa ka bato markaa ten to power of one that means waa nonsense dunidaynu nool lahay suurtagalka ma aha probabilityga even in la tijaabiyo qadiyada ma fahamtay meeshaan socdo even in la tijaabiya suurtagalka maaho waxaynu u baahanay kownkaynu ku noolay kown ka tiro badan wakhtigu noolaa wakhti ka tiro badan maadadiisa maado ka tiro badan markaa janiskaasi ma dhici karo janis kasta oo ka badan ten to power of hundred and fifty janis kastoo ka badani waa janis aan jirin sonata in la sameeyana maxaa lagu tilmaamay muxuu ahaa ten to power of six hundred and ninety dadminis imise goor imise kownoo kaleaynu u baahanay waxay leeyihin waxaynu u baahanay ten to power of ninety cownska six hundred universe aynu haysano lix boqoloo kaloo universe baynu u baahannahay si aynu u tijaabino in one chance uu dhici karo oo soonata lagu sameeyo maxay by probability lagu sameeyo gerald markuu masaladan sameeyey oo calculationkan uu odagii mulxidka malaaxidada ugu weynaa markaasiyo la odhan jiray eh, antony flu ayaa wuxuu yihi waxaan u tegey eh, ninka kan gerald sroider baan u tegay buu yihi dabeetana waan weydiiyey war xisaabtaasi sax matoo ma samaysay calculationkiibuu itusay buu yihi markaan calculationkii arkay ayaa waxaan idhi buu yihi ina mubarhanat lqird mujarad kawmat min anafaayaat markaa probabilitygii daayiraday wax gargaraacaan waxbaa soo baxaya qashinka ha lagu dara baan ku idhi buu yidhi markaan arkay ninkan calculation calculationkuu sameeyey waxaan oo dhan maxaan uga jeedaa waxaan uga jeednaa dunida tan in everywhere la arko meel kastoo ka midoo aynu egna waa designed weliba maadaama wakhtigu uu yar yahay waxaan tilmaami doonaa dhowr shay dunidan wax kasta oo yaala waa wax design ku socda hadday tahay bini aadamka unugyadiisa qaabku u abuuran yahay noolaha dhammaanteed dhirta xayawaanka dhulka badda cirka everything in this world wax kastaoo dunidan ka mid oo adeegto weliba waxaa intaa raacda waxay leeyihiin wax badan oo dunida ka mid a ah hadday in yar waa fine tunid yani fine tunid waxaynu ku sheegnay waa shay kasta halkaa uu iminka yahay haddii in hoos looga dhigana waxaan jiri maayaan haddii in yar kor looga dhigana waxaani jiri maayaan walidaalika ayaa ninkii la odhan jiray darwin laftiisu wuxuu ku qoray Eh, maxaa la yidhaha mudakaraadkiisii buuggiisii xusuus qorka wuxuu ku qoray weedho uu tilmaamayo recent talisme of the extreme difficulty or rather impossibility of conceiving this immense and wonderful universe including man with a capability of looking far into futurity warkiisa markaan soo duuduuba de aniga af ingiriisiga waa gabadh gabadho si fiican u fahmi maysaane markaan isku soo duuduubo wuxuu leeyahay waxaa aada u adag ama mustaxiila ah oon caqliga gelin inaan kownkan weyne muuqda nidhaahno sudfacu miyaabuu ku samaysmay waxaa qasaba buu leeyahay inuu kownkani yeesho cid abuurtay taa haddaan sheegana waxay macnaheedu tahay buu yidhi inaan anna ilaah rumaysanahay waa darwin baa leh waxay taa macnaheedu tahay akhiiran wuxuu ku gabagabaynayaa inaan anna maxay ilaah rumaysanahay ayuha alxiba marka waxaan leenahay reasonkii labaad ama shaygii labaad ay deliishanayeen wuxuu ahaa kii koowaad waxaynu nihi eternity buu ahaa kaa waynu ka soo baxnay ka labaadna waxa weeyaan everything unintentionally coincidentally sudaf ayuu u dhacaa design waxaa sameeyey sudfa buu ku yimi inay designer tahay waa la arkaa laakiin designkan waxaa sameeyey sudaf laakiin markaaynu xisaabino sudafka oo design samayn kara waxaa la leeyahay suurtagal maha idan mathematicaliba waxaynu leenahay waa disproofed in la yidhaahdo kownkani sudfa buu ku yimi sida awgeed ayaa paul davis ayaa wuxuu leeyahay dunida tan markay big ku dhacay big bang waa qarax soo maaha qarax weyn qarax maxaa ka ratib ma ya qarax dis order buu dhalaa soocankaa maaha daartan haddii la qarxiyo maxaa soo baxaya dis order soocankaa maaha intay qaraxday haddana order noqotay ma saxbaa markaa dunidii way singularity baa qarxo bug yidhi markuu qarxayna orderid bay noqotay shay munadam oo nidaamle bay noqotay is that logic waxa uu leeyahay ninkan haarun yaxya la yidhah haddaa bug buu leeyahy la yidhaahdo eh, the creation markaasu wuxuu yidhi haddii lagu yidhaahdo hadhuurhkii beerta laga soo guray wiidkii beerta laga soo guray ee eh, meesha lagu tuulay ayaa bam lagu dhex qarxiyey bamkii qaraxii wuxuu sababay in sareenkii oo dhammi kiishashka ku shubmo dabeetana kiishashkii oo dhamme bug intaynayana yidhaahdaan gawaadhida ku rasaysmaan ma rumaysanaysaa beerta dhexdeedii baa bam ka qarxay bamkii baa dabeetana gawaadhidan raran ee sareenka sida bam baa soo raray ma rumaysanaysaa ma mayba baciid waxaa la mida buu leeya in la yidhaahdo dunida tan way qaraxday maalan shaygu markuu qarxo two things baa jira qaraxu waa force of expansion socanka maaha grafitiguna waa maxay waa force of contraction soo haynaya shay kastoo qarxaa aakharka wuxuu kusoo noqdaa maxay dhulka inta uu badan yahay forceka qaraxu oo uu ka badan yahay grafitiga qaraxu kor buu usii soconaya soo caynka maaha maximumka markuu gaadho critical point buu tegayaa dabeetana gravitationka ka xoog badanaya kadibna shaygii maxay dib uu dhulgu soo dhacaya waxay leeyihiin dunidu qarax bay samaysay qaraxay samaysay de waa material materialku gravitational force baa jira dib u soo celinaya qarxina weli wuu socdaa baylen waynagii cadaynay say tilmaamayeen expansionk redshiftki casaankii sii tiraada badanayay inuu sheegay inay weli sii kala socoto oo qarxi weli sii socdo haddaba wuxuu leeyay paul davis low ikhtalla tawaasun akthar min cashra usaalib tabantaa cashar balanska dunidu buu leeyahay hadduu isbedeli lahaa labadaa force force of expelsionka iyo force of grafitigu differenceka udhexeeya hadduu isbedeli lahaa buu leeyahay ten to power of eighteen of a second in leg time hadduu isbedeli lahaa ten to power of eighteen waa imisa waa quantalium ya saxanka maaha trillion quantalium uh, quadrium quantalium baa ku xiga yacni waa ten siddeed iyo toban zero dhinaca laga dhigay second intaa loo qeybiyey qayb jus ka mid ah haddii uu isbedeli lahaa accelerationku intaa in leeg haduu isbedeli lahaa intaasi intay leegtay accelerationkaasi hadduu isbedeli lahaa ten to power of eighteen of a second in leeg dunidu may jirteen bay leeyihiin imaa hadduu ka yaryahay inkimaash baa dhici lahaa intay bug tiraahday markiiba isugu noqon lahayd bay leeyihin grafitationka ka xoog badan lahaa ama cagsiga intay bug tidhaahda bay kala firiri lahayd sidaa waxay leeyihiin halka uu qaraxu siduu u dhacay ayaa oo dharina bay leeyihiin walidaalika isagoo qura maaha xataa stephen hong kong stephen hawking odaygan eh, eh, ingiriiska ahi buuggiisii brief history brief history of time iyo mid kasii gaaban buu la briefer history of time uu bixiyey waa labadaw sii kala gaabiyey waxa uu dhigayaa uu leeyahay isna sidoo kale u u tilmaamaya wax intaa ka yar the rate of expansion one second after the big bang had been smaller by even one part in a hundred thousand million million the universe would have recollapsed before it ever reaches its present size buu hadday intaa in leeg isbedeli lahayd dunidu mar hore ayay dib isugu noqon lahayd idan maxaa halkaa saaray inuu sbiidkay ku socotaa intaa noqdo otherwise ma jirteen bay leeyihin equilibriumiska dunidan ka jira markuu eegayay roger benros roger benros dee mar haddaa ingiriistiin ingiriiskaan idiin badinayaa isaguna waa ser brofessor doctor weeyaan fisigisa waa saaxiibkii ninka kan wuxuu leeyahay dunida inay nolole ka timaado by janis nolole ay ku timaado buu xisaabiyey dabeetana wuxuu yihi janiskaasi waxa weeyaan ten to power of ten to power of one twenty three intaa fahmi karaysaa ten to power of ten waa maxay say ten to power of three waa maxay waa thousand soo maaha ten to power of ten na waa maxay waa ten billion soo maaha haddaba waxaa tidhaha ten to power of ten ten billion to power of one twenty three waa double power baa la isticmaalaya waa ten to power of ten to power of one twenty three waa tiro aan marnaba caqli bini aadam qiyaasi karin suurtaga marka wuxuu leeyahay ben roger benros suurtagal marnaba ma aha buu leeyay inay waxa kani ku dhacaan maxay inay byjanis ku dhacdo haddaba inaynu idhaahno over three hundred billion galaxies baa jira dunida inaynu idhaahno oo catalog eh, si explosion hayru caadiya intuu dhacay ayay waxaasoo dhama haddana organized noqdeen oo order yeesheen macquul maaha bay tilmaamayaan sidaa awgeed waxa ay sheegaan fine tuninka markay ka waramayaan dee waxa kaloo dhanka kaale dhulkan aynu ku noolay intaa ileg hadduu isbedelo nolole kama jirto twenty degree buu saan u janjeedhaa haddaanu janjeedhin nolole kama jirto thicknesska qashra alardi waa intaa haddaanay intaa ahayn nolole kama jirto everything waxay ku odhanayaan haddii in yar unuu ka kaco nolole kama jirto idan waxa meesha yaalla waxa weeyaan siduu ninkii sheegay waa waa wax laynoo tolay buu ku tilmaamay waa wax laynoogu talagalay markaan warkaa iska soo koobo waxaan kusoo koobayaa hal shay waxa weeyaan dunida order baa yaalla nidaam design baynu aragnaa design hadduu jirana waa laabudda inuu designer jiro haddii uu designer jirana sifaadkiisa waxaynu ka dhex arki karnaa designkiisa idan dunida tan imaa inaad tidhahda by janis bay ku timi iyo inaad tidhahdo ilaah khaaliqoo abuuray baa jira waa labada midoon waxaa ay tilmaamaysaa orderku inaanu cows ka dhalanin ee inuu u dhasho oo qura inuu design jiro waa argumentkii labaad waxaa hadhay saddex afar argument oo kale laakiin waxaan isku dayayaa inaa haddana nasataan bacda almaqrib hadday idiin suurtagaltay wixii joogaya wixii iska tegaya waa iska tegi karaan bacda almaqrib inta kaleo dhanna waan israacinayaa hal muxaadara aan iskaga dhigaya insha allahu tacala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu